alxamdu lilah rab اlعaalamiin w slى اllahu عlى muxamadi wعalى ali muxamed alxadaru min ducaati الضalaalati wاlxahu عlى luzumi jamacaة اlmuslimiina wa imaamihim cinda alfitan wuxuu u baab yahay digista laga digaayo caddaynta la caddaynaayo min ducaati adalaala kuwa baadida dadka wax ugu yeedhaaya laga digaayo caddaynta la caddaynaayo u baab yahay iyo walxaho boorinta la boorinaayo ayuu u baab yahay calaa luzuumi jamaacati almuslimiin jamaacada muslimiinta laazimitaanka la laazimaayo oo bimacnaa jamaacada muslimiinta aan la khilaafayn oo aan laga faquuqmayn iyo wa imaamihim imaamkooda cinda alfitani wakhtiyada fitanka oo wakhtiyada fitanka in la laazimo oo lagu sugnaado jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda faacadooda lagu sugnaado oo aan la khilaafin oo laga faquuqmin oo laga dhex bixin taas iyadaa buu u baab yahay xadiidka afariyo tobnaad can xudayfata bni اlyamaani waxaa bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen xudayfata bni alyamaan ay ka soo wariyeen saxaabiga la yidhaahdo radia allahu tacaala canhu ilaa raalliha ka noqdeen waxay ku fiicnayd inuu yidhaahdo radia allahu tacaala canhuma waayo xudayfa iyo aabbihii yamaan labadooduba waxay ahaayeen laba saxaabi laba saxaabi bay ahaayeen weliba ghazawaadkii nabiga sala allahu alay wasalam badankoodana waa ka qayb galeen yani ghaswadii hore ee beder ayaynay ka qayb gelin markii la weydiiyey oo lagu yidhi xudayfa beder inaad ka qayb gashaan maxaa idin diid maxaa kuu diiday maxaa kaa manciyey wuxu uhi wax kale iima diidin ee anigi iyo aabbahay xusayl xusayl iyo xusli xisli mid walba waa la odhan jiray xusaylna waa la odhan jiray xislina waa la odhan jiray yamaanna waa la odhan jiray ayaa isa soo raacnay buui marka aan isu soo raacnay waktigii yani ghaswatu beder ay dhici doonto dabeedna gaaladii quraysheed baa gacanta nagu dhigtay oo na qabatay annagoo rasuulka sala allahu alayh wasalam kusoo socona markaasaan dabeedna waxaan ihi madiinaan ku soconaa maya waxaa ku socotaan maxamed inaad la soo dagaal gashaan madiinaan ku soconnaa baan ku nidhi markaasay ballan waxay nagaga qaadeen inaanaan eh, muxamed la soo dagaal gelin bay ballan nagaga qaadeen gaaladii qureysheed ballankaasay nagu sii daayeen inaanu madiine iska qabanno oo anaan markaa yani la soo gaashaan qaban muxamed markay sidaa ballan nagaga qaadeen baanu ka tagnay buu yidhi dabeedna nebigii sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisii baan u tagnay qisadii baan u sheegnay qisadii ayaan u sheegnay markaasuu nabigu wuxuu yihi sala allahu alay waslam insarifa orda iska tago madiina qabti nafi lahum bicahdihim wa nastaciinu allaha calayhim ballankoodana waa u oofinaynaa ilaahayna waa u kaashanaynaa xadiiskana muslim baa saxiixa kusoo wariyey rawahu muslim fii saxiixi markaa beder sidaas uga qayb geli waayeen isagiiyo aabihiiba waxaana la yidhahdaa saaxibu sira rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam oo nabigu sala allahu alayh wasalam munaafiqiinta qaarkood buu magacyadooda u sheegay taasina waxay ka mid tahay fadaa'isha xudayfatu bnu lyamaan uu lahaa ayay ka mid tahay cumar bnu khaaab baa waqtiyada qaarkood wuxuu ku odhan jiray wuxuu ku odhan jiray xudayfa nebigu maku ma igu daray munaafiqiintu kuu sheegay saasuu wakhtiyada qaarkood ku odhan jiray cumar ibnu khataabna waa waa min afaadil asaxaaba saxaabada kuwa ugu fadliga badnaa buu ka mid ahaa waana min alcasharati almubashiriina biljanna lakiin wakhtiyada qaarkood markuu riqo dareemo ayuu markaysaga tacbiirka noocaas oo kale cabiri jiray waana garanaya munaafiqi ictiqaadiya u ahayn lakiin wuxuu uga jeeday yani waxa weeye wax khisaalkii munaafiqiinta ka mid ah yani markaa iyo waxyaalaha marka ay la yimaadaan sifooyinkoodii wax ka mida may u sheegi ujeedaan taana waxay ku tusinaysaa ruuxu mar kasta uu fadligiisu badan yahay cabsidiisuna inay sii badnayso can xudayfat bn اlyamani radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi kana annaasu yasaluuna rasuul lahi salى allahu alayh wasalam can اlkhayr wuxuu yihi dadku waxay ahaayeen yasaluuna qaar weydiiye rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay cani alkhayri khayrkay weydiin jireen wa kuntu as'aluhu can ashari makhaafata an yudrikanii dadku khayrkay weydiin jireen rasuulka sala allahu alayh wasalam wa kuntu as'aluhu anna waxaan weydiin jiray haddaan xudayfo ahay can ishari sharka ayaan ka waraysan jiray buuli waxaan sharka uga waraysan jiray makhaafata an yudrikanii baqasho aan ka baqanaayo inuu sharkaasi isoo haleelo oo isoo gaadho baqasho aan ka baqanayo daraaddeed baan u weydiin jiray faqultu yaa rasuula allah waxaan idhi buu ihi rasuulkii ilaahayow innaa kunna fii jaahiliyatin wa sharin annagu waxaanu ku sugnaan jiray jaahiliyo gaalnimaanu ku sugnaan jirray iyo wa sharin shar baanu ku sugnayn waagii hore yani intii aanad noo iman fa ja'ana allahu bi alkhayr allah wuxuu noo keenay khayrkan fahal bacda hada alkhayri min sharin khayrkan dabadiisa ma ahaaday min sharin wax shari qaala wuxuu yidhi nacam haa qultu waxaan idhi wahal bacda dalika ashari min khayrin sharkan dabadiisana ma ahaaday min khayrin wax khayri oo sharkaasna sharka aada sheegtay inuu iman doono khayr ma ka sii dambeeyaa qaala nacam haa shar waa ka sii dambeeyaa wa fiihi dakhan waxaana ku dhex jira qiiq bimacnaa waa khayr waa ka dambeeya laakiin waa khayr aan saafi ahayn oo qiiq ku dhex jiro qiiq ku dhex jiro qultu wamaa dakanuu waxaan idhi buu yidhi wamaa dakanuhu muxuu yahay qiiqiisu qaala qawmun yahduuna bigayri hadyi dad wax ku hanuuninaya hanuunkayga hanuunaan ahayn ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam tacrifu minhum yacni wax ka mida waad garanaysaa ficiladooda wa tunkiru waanaad qoonsanaysaa yacani mukhaalafaad bay ku dhacayaan marna waad garanaysaa marna waad qoonsanaysaa qultu fahal bacda dalika alkhayri min sharin khayrkaa dabadiisana ma ahaaday min sharin wax shara khayrka qiiqu ku jiro shar ma ka sii dambeeyaa qaala nacam wuxuu yidhi haah ducaatun ilaa abwaabi jahannam yacni kuwa baaqaya oo yeedhaya oo albaabada jahannamo dadka ugu baaqaya ayaa kasii dambeeya alfaadda qaarkood oo saxiixa ku sugani ilaa bay calaa ku beddelaysaa ducaatun calaa abwaabi jahannam kuwa albaaba jahan albaabada jahannamo ka baaqaya lafdigu saasuu markaa macanihiisu noqonaya ducaatun ilaa abwaabi jahannam kuwa baaqaya waa albaabada jahannamo dadka ugu yeedhaaya man ajaabahum ilayha ku kastoo yacni aqbalo oo yeyacni yeela yeelo yeedhmadooda ay ugu yeedhayaan marka albaabada jahannama qadafuuhu fiiha way ku tuurayaan man ajaabahum kii ajiiba ay aladii ajaabahum kii ajiiba ama aladiina ajaabahum kuwii marka ajiiba ilayha qadafuuhu fiiha man ajaabahum ilayha kii ajiiba oo aqbala qadafuuhu fiiha waa ku tuuraan qultu waxaan idhi ya rasuul lah rasuulkii ilaahayow sifhum lana noo sifee oo bal hadda astaamahooda iyo sifooyinkooda noo sheeg faqaala hum min jildatina waxa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam hum yagu min jildatina yacni maqaarkeenna oo kaley markaa lahaadeen oo bimacnaa waxa weeye shakligeenna iyo muuqaalkeenna oo kaley leeyihiinoo innaga inaga mid yihiin yacni dubka iyo mu muuqaalka way inooga egyihiin wayatakallamuuna bialsinatina waxaynay ku hadlayaan bialsinatina afafkeennana waa ku hadlayaan oo waynala luqo luqada aynu ku hadlayno kale ay nagula hadlayaan muuqaalka sarena waa inooga egyihiin qultu fama tamuruni fama ta'murunii famaa ta'murunii maxaad ii amraysaa in adrakanii dalika hadduu markaa eh, kaasi isoo haleelo maxaad ii faraysaa qaala talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum wuxuu yidhi waxaad laazimaysaa oad ku sugnaanaysaa jamaacada muslimiinta yani jamaacada muslimiinta ee guud baad ku sugnaanaysaa waa imaamihim iyo imaamkooda oo imaamki imaamkooda daacadiisana ka bixi maysa qultu fain lam yakun lahum jamaacatu walaa imaam haddaynay u sugnayn jamaaco oo ay kala tafaraaruqeen iyo imaamtoon haddaynay lahayn qala factazil tilka alfiraqa kullaha wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam factazil ka dheerow tilka alfiraqa taasoo kooxaha ah kullahaa dhammaantood ka fogow oo ka dheerow walow an tacadda biasli shajaratin walow aabad qaniintid biasli shajaratin geeda asalkii ama markaysa markaa jirriddiisa ama xididkiisa aad qaniintidbe yacni markaa ka fogow xataa yudrikaka almawtu ilaa waxa weeye geeridu ay ku imanayso wa anta calaa dalika adigoo xaaladaa ku sugan yani ictizaalkaa ku sugan rawahu lbukhaariyu wa muslimun xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waa xadiis saxiixaynka ah oo bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen xadiiskana fawaa'id fara badan baa laga qaadanaya oo laga istinbaada lagala baxaa waa midda koowaad ee waxaa laga qaadanaya xudayfa iyo sida ay xikmadiisu markaa u weynayd iyo sharka sida uga cararaayey iyo inuu waxa weeye ilaahay ku ilhaamiyey inuu nabiga sala allahu alayh wasalam sharka weydiiyo yacni saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam qaar ba ilahay waxba ku ilhaamiyey marka waxa weeye dhammaantoodna waxaa ku sugan nafci iyo khayr ayaa as'iladooda iyo su'aalahooda ku sugan anigu waxaan weydiin jiray buu dadku halkay khayrka nebiga ka waraysanayaan sala allahu alayh wasalam sharkaan ka waraysan jiray buu yidhi sharka ayaan ka waraysan jiray waxaan uga waraysan jiray buu yidhi u weydiin jiray si eh, aan uga badbaado sharka makhaafata an yudrikanii yani waxa weeye sharka in laga dheeraado layska ilaaliyo ruuxuna sharkii iskama ilaalin karayo haddaanu garan marka sidaas aawadeed wuxuu rabay inuu aqoon u yeesho ogaado ayuu markaa doonaayey si uu markaysaga sharkii uga taxadiro oo markaysaga uga dheeraado caraftu shara laa lishari lakin litawaqiihi waman laa yacrif ishara min annaasi yaqac fiihi siduu shaacirkiiba uu yidhi sharkaan bartay ee sharnimo uma baran ee waxaan u bartay si aan isaga ilaaliyo ayaan u bartay kaan markaa sharka baran oo dadka ka midana yaqac fiihi waa ku dhacaya isagaan garanayn inuu shar yahay inuu shar yahay isagaan garanayn ayuu markaa ku dhacaya marka wuxuu yidhi waxaanu ku sugnaan jirnay inna kuna fii jaahiliyatin wa shar halkaas waxaa laga qaataa intii aan nebigu sala allahu alayh wasalam aanu imanin oo aan risaaladda loo soo dhiibin in waxa weeye carabi waxay jaahiliyadii ku sugnay inay ahayd shar iyo jaahiliyo inay ahayd taasna waxay markaa ku tusinaysaa inaynay shar ku noqon keliya yacni digistuu nebigu ka digay ee caddeeyey yani markaa taa inaynay shar ku noqon ee markii horeba markaysa markaa ay shar ahayd yani xadiiska markaysaga waa laga daliishadaa oo bacdi ba waxay yidhaahdaan sida waxa weeye ashaacirado kale waxay yidhaahdaan gaaladu ficilada xunxun ee ay samaynayaan haddii rasuul gadiga iyo cid u sheegto toonna aynay arag yacni shar ma aha markaysaga marka ay samaynayaan shar ma aha waxa ay samaynayaan laakiin shar waxay ku noqdeen markii looga digay bay shar noqdeen shar noqdeen waayo markaysaga waxaan yacni waxaan inuu shar yahay waxaa lagu garanayaa keliya digista markaysagaa nebiyadu ay ka digaan ama markaysaga wa laga diga la caddeeyo ayuumay ku noqonaya yani warkaasina waxa weye halad caqliga laftiisa waa lagu garanayaa in waxa weeye waxyaalaha qaarkood ay shar yihiin waa mid markaysagaa lagu garanayo wey laakiin sawaabkiiyo ciqaabka waxay ku xidhan yihiin yani waxa weeye caddaynta la caddeeyo wama kuna mucadibiina xata nabcata rasuula fajaana allahu bi alkhayr fahal bacda hada alkhayr min shar yani khayrkan shar ma ka dambeeyaa buuri daedna nebigu wuxuu u sheegay sala allahu alayh wasalam inuu ka dambeeyo inuu shar ka dambayn doono ayuu u sheegay sharkaana khayr ma sii dambeeyaa dabeedna iyadana wuxuu yidhi ha waa ka dambeeyaa laakiin khayr saafiya inaanu ahayn buu tilmaamay oo wuxu yidhi wa fiihi dakhan markaana wuxuu sii weydiiyey bal dakhankaasi waxa uu yahay wuxuu sii suaalay aalay dakhanku wuxuu yahay buu sii weydiiyey dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay dakhankaasi inuu yahay dad wax ku hanuuninaya hanuunkii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo hadyigii nebiga hadyi aan ahayn marka taana waxaa laga qaadanayaa waxyaalo badan oo mukhaalafaada ah ama bidaca ama macaasi ah ama bidcooyinah in dadka markaysagaa lagu hanuuninayo ama loogu yeedhayo qawmun yahduuna bigayri hadyi tacrifu minhum watunkir watunkir waxaa loo jeedaa waa markay mukhaalafaadka ku dhacaan tacrifu minhumna waxaa loo jeedaa waa markay wanaagga iyo sida saxan la yimaadaan khayrkaana shar ma kasii dambeeyaa buuri dabeedna wuxuu yidhi haa shar waa ka sii dambeeya sharkiina nebigu waa fasiray sala allahu alayh wasalam oo waxau ku fasiray dad marka waxa weeye ugu yeedhaya albaabada jahannama yacni markaa dadka ugu yeedhaaya kii marka aqbalana jahannamadaasay ku tuurayaan waxaa loo jeedaa yacni wixii jahannamo sababayey ee jahannamo lagu geli lahaa ayay dadka ugu yeedhayaan marka waxa weeye yacni inay ku ridayaan jahannamo sababaaya waxaa jahannamo sababaya ayay ku ridayaan sababtii jahannamo sababaysay riditaanka ay ku ridaan dadkana ugu yeedhaan waxay ka dhigan tahay jahannamo lafteedii inay ugu yeedheen dadkana ku rideen saasoo kale ka dhigantah daadu wuxuu ku yidhi xudayfa radia allahu canhu ardaah rasuulka ilaahay oo noo sifee bal hadda tilmaamahooda yacni noo sheeg dabeedna nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam inay muuqaalka yacni markaa ay u eg yihiin markaa inoo eg yihiin hum min jildatina wayatakallamuuna bialsinatina bimacnaa dad meel kale ka yimi oo muuqaal kale leh oo af kale ku hadlaya ma aha waa dad afka inagula hadlaya oo markaysaga aynu isku luqannahay oo muuqaalka markaysaga waxa inooga eg yani saas buu nebigu ku tilmaamay sala allahu aleyh wasalam qaala fama ta'murunii culamada qaarkood waxay yidhahdeen ducaatun ilaa abwaabi jahannam waxaa laga tilmaamayaa waa ciddii umarada marka markaysaga xumaatay ee dadka marka markaysaga bidac iyo dalaal dadka ugu yeedhay ee markaysaga marka umarada ka mid ah ayay ahlucilmiga qaarkood marka markaysaga ku fasireen oo shuraaxda markaa qaarkood saasay markaa ku fasireen sida waxa weeye yani markaa khulafadii yani markaa bidaca iyo baadida dadka ugu yeedhay oo ku khasabtay oo kale yani marka ayaa soo gelaya bay yidhaahdeen ducaatun ilaa abwaabi jahannam waxaa markaa soo gelaya qaraamidada waxaa soo gelaya khawaarijta kuwa noocaasa ayaa marka isagaa soo gelaya bay yidhahdeen qaala fama ta'murunii in adrakanii dalik maxaad ifaraysaa buu yidhi hadduu taasi isoo haleesho isoo gaadho dabeedna nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum waxaad laazimaysaa jamaacada muslimiinta iyo imaamkoodaad laazimaysa yacni waxa weeye adigu yani waa inaanad jamaacada muslimiinta markaysagaa ku bixin oo aanad markaysaga waxaan ka ictizaalin oo yani waxa weeye markaa taacada imaamka aanad ka bixin ee aad taacadiisa markaa ku sugnaataa sidaas iyada ah ayuu nabigu sala allahu alayh wasalam yani ku yidhi arayga jamaaca nusuusta adilada way kusoo aroortay calaykum biljamaaca yad ullahi maca aljamaaca yani alfaado badan oo jamaacadaas marka axaadiis badan baan u ujeedaa oo jamaacada lagu celcelinayo oo la tilmaamayo in la laasimo ayaa soo arooray culamadu meelaha ay ku soo arooreen mawaadicda ay ku soo arooreen jamaacadu iyo in jamaacada la laasimo tafaasiir kala duwan bay marka markaysagaa saareen halkan yada qariina markaa cayimaysa macnaha looga jeedaa la socota laakiin mawaadicda kale aynu ka hadlaynaa marka ilaa shan qowl baynay markaa sheegeen laakiin aqwaashaasi laba qowlun bay isugu ururayaan laba qawl bay isugu soo noqonayaan shanta qowl labadaa qowl waxay tahay waa in la yidhahdo dariiqada xaqa ah baa loo jeedaa oo jamaacada waxaa laga tilmaamayaa manhajka iyo dariiqada xaqa ah ayaa markaa laga tilmaamaya oo bacdi culamada ka mid ah waxay yidhahdeen jamaacada waxaa loo jeedaa eh, saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ayaa loo jeeda bacdi waxay yidhaahdeen waxaa loo jeeda asawaad alacdam sawaadka weyn baa loo jeedaya higilka weyn ayaa loo jeeda asawaad alacdam culamada yidhina waxa weeye macnaha hore oo kale ayuunbay ka tilmaamayaan oo cidda xaqa ku sugan ayay sawaad ulacdamka looga jeedaa laakiin jahaalo iyo markaysaga markaa dadaan cilmi lahayn oo xaqii khilaafsan yani markaa sawaadulacdam loogama jeedo sawaadulacdam loogama jeedo haatay aimada qaarkood ku fasireen sawaadulacdamku yani inuu markaa waxa weyan ay ku fasireen aimadii markaysaga xaqa markaysaga dadka ugu yeedhayo ku hogaaminayay saas iyada ay ku fasireen culamadii salafka sheekh ka a la weydiinaya jamaacadu waa iyo markaasi jamaacadu waa abubakar iyo cumar markaasi abubakar iyo cumar waa dhinteen markaasuu jamaacadu waa hebel iyo hebel siduu sii waday ee marba loo sii weydiinayay ayuu wuxuu yidhi abu xamzata sukari waxdahu jamaaca sheekh caalimo weyn buu dabeedna sheegay oo sunnada lagu yaqaano dabeedna wuxuu yidhi abu xamzata sukari ayaa keligiisu jama keligiis jamaaca waxaan filayaa sheekh hadalkaa yidhi inuu ahaa cabdullahi mubaarak cabdullaahi ibnu lmubaarak inuu marka ah culamo kale waxay ka cabireen sawaadulacdamko inuu markaa waxa weeye uu yahay maxamed ibnu aslam atuusi inuu yahay sawaadulacdamka alcalaamat ibnu lqayimna waxa uu ku soo kitaabkiisa leh iqaasat lahfaanka ayuu marka isagaa ku keenay yani oo markaa macnahaas yani uu ku tilmaamay ana sii sharxay almuhim culamada qaar waxay ka cabireen jamaacadu waxa weeye waa saxaabada bacdi waxay ka cabireen waa sawaad ulacdamka yani bacdi waxay ka cabireen yani marka alfaado mid a qaar kale waxay ka cabireen jamaacadu waxaa looga jeedaa waa qowmkii iyo dadkii ku ijtimaacay amiirka baycadiisa ama imaamka baycadiisa ku ijtimaacay ee ku kulmay ayaa jamaacada looga jeeda calaa kulli xaal shanta macne saddex ka mid aynu hadda sheegnaye Eh, waxay isugu noqonayaan siday culamada qaarkood ay caddeeyeen inuu shaatibi ahaa baan filayaa laba macne labadaa macne waxa weeye waa in la yahay manhajka iyo dariiqada xaqa ah ayaa marka laga tilmaamaya iyo in waxa weeye eh, qowlka labaadoo ah in la yidhaahdo waxaa markaa laga tilmaamayaa yani muslimiinta marka isaga yani imaamka eh, aacadiisa iyo baycadiisa ku sugan ayaa looga jeedaa jamaacada jamaacada marka isagaa looga jeeda marka talzamu jamaacat almuslimiina wa imaamahum yacni imaamka iyo jamaacada marka isaga muslimiinta ee guud ee beecadiisa iyo taacadiisa ku sugan ayaad laazimaysaa oo aanad ka baxayn oo ka faquuqmayn oo aanad khilaafaynin sidaas iyada ah ayuu nabigu sala allahu alayh wasalam u tilmaamay qultu fain lam yakun lahum jamaacatun walaa imaam haddaynay u sugnayn jamaaciya imaamtoonna haddaynay u sugnayn yani maxaan markaa yeelayaabaa marka macnuhu dhacaya qaala factazil tilka alfiraqa kullaha wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam kooxaha dhammaantood ka dheerow haddii waxa weeye yacni dad ku ijtimaacay oo ku kulmay yacni bayco imaam oo imaam keliya leh oo imaamkaa baycadiisa ku sugan haddii aynay ahayn oo tafaraaruq iyo kooxa markaysaga ay yihiin oo sidaa markaa yacni ay kala noqdaan maxaa ila gudboon sidaada nabigu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi factazil tilka alfiraqa kullaha ka dheerow kooxaha dhammaantood ka dheerow oo bimacnaa koox ka mid ah iyo xisbi ka mid ah yacni markaa ha gelin ee dhammaantood iskaga fogow saas iyadaa baa nabigu sala allahu alayh wasalam yidhi waana amar amar weey bacdi mucaasiriinta ka mid ah waxay yidhaahdeen jamaacada xadiidkan waxaa lagu fasirayaa in looga jeedo manhajka xaqa ah cid ku sugan ayaa marka isagaa lagu fasiraya marka sidaas aawadeed laba mas'ale ay ka kala dhigeen jamaacata almuslimiin wa imaamahum oo waxay yidhaahdeen marna waxaa dhici karta inuu imaamkii iyo jamaacadii labadiiba wada jiraan marna waxaa dhici karta inuu imaamkii aanu jirin laakiin jamaacata almuslimiin ay jirto markaase waxay ku fasireen in looga jeedo jamaacata almuslimiin manhajka xaqa ah iyo ariiqada xaqaa ah cidda ku sugan laakiin tafsiirka noocaasi waa khalad tafsiirka noocaas ah oo yani oo ay qaar marka mucaasiriinta ka mida ah ay mareen waxa weeye marka markaysaga waa qalad markaysaga weeye yani salafna markaysaga waxa ma laha oo culamadii hore saas yadaa kuma fasirin yani marka waxa weeye mid saxanna markaysaga ma aha waayo xadiidkan qariina ku jirta ku tusinaysa in looga jeedo macnihii waxa weeye jamaacada muslimiinta in laga tilmaamayo yani dadweynaha ku sugan daacada imaamka iyo baycada imaamka ku sugan in macnaha looga jeedo ladhitaanka la ysku ladhayna waa laga qaadanaya waxaa kale oo jirta haddii manhajka xaqa ah marka isagaa laga tilmaamayo manhajka xaqa ah cid ku sugan marnaba la waayi maayo marka halkay u qaybiyeen mar manhajka xaqa ah cid ku sugan yacni markaa la hayo laakiin imaamkii la waayey xadiidkuna wuxuu sheegayaa in labadaba ay dhici karto in la waayo yacni marka ayuu xadiidku tilmaamaya haddii manhajka xaqa ah looga jeedana manhajka iyo waddada xaqa ah cid ku sugan mar kasta waa jiraysaa ilaa dabayshii yacni qiyaamada agteeda la soo diraayey ee qof kastoo muumina sababteeda nafta looga qabanayey ilaa dabayshaasi ay ka imanayso daa'ifo muxiqii waa jiraysaa oo xaqa ku sugan oo waatuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam xadiiskii aynu soo maray laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq laa yaduruu man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amru llahi wahum cala dalik marka mar haddii waxa weeye macnaha manhajka xaqa ah iyo waddada xaqa ah cid ku sugan marnaba aan la waayayn oo mar kastaba ay jirayaan waxaad garanaysaa jamaacat almuslimiin marna la waayayo marna la helaayo in xadiidkan looga jeedo jamaacat almuslimiin marna la helaayo marna la waayayo in looga jeedo marka taasina waxay noqonaysaa waa dadkii ku ijtimaacay ee ku kulmay yani markaa baycada imaamka iyo taacadiisa markaa nebigu wuxuu amray sala allahu alayh wasalam in laga dheeraado factazil tilka alfiraqa kullaha yacni kooxaha dhammaantood markaysagaa ka fogow laba arrin baa markaysagaa labaduba cumuumka xadiiska soo gelayaan waa mida waxaa soo gelayaan waxaa soo gelaya waa midda koowaad ee markay dadkii muslimiinta imaam marka isaga ay waayaan oo ay tafaraaruqaan oo kooxa noqdaan oo kooxahaasi xukunka ay isku haystaan oo u kala tartamayaan yacni qolo waliba ay doonayso qolada kale inay uga dheerayso ama marka iyadoo ay qabsato xaalka caynkaas ah inaan waxa weeye qolona marka isagaa la raacin oo qolona aan la garab siin qolona aan la garab siinin macnaha caynkaasi waxa weeye waa macnaha mutabaadirka ah ka soo baxaya ee markaysaa markaa laga qaadanayo waayo haddii imaam la waayey oo jamaacadii muslimiinta kulansanaydna la waayey imaam ka dhexeeya dadkiina la waayey dadkiina markaysaga ay tafaraaruqeen oo firaq ay noqdeen iyo xisbiyo iyo kooxo ay noqdeen waxaa la garanayaa xaalka caynkaas ah inay xukunka isku qabsanayaan oo isku laynayaan ayaa markaa la garanaya markaa nabigu sala allahu alayh wasalam waxau uhi factazil tilka alfiraqa kullaha marka waxaa laga qaadanayaa xisbiyada iyo kooxaha inaan midnaba la garab siinin yacni midnaba lala gaashaan eh, qaban midnaba aan lagu biirin ee laga dheeraado laga fogaado taas yada ah ayaa laga qaadanaya marka in firaqa dhammaantood laga dheeraado oo axsaabtaa dhammaantood laga fogaado ayuu xadiidku markaa sheegayaa waana amar shuraaxda xadiiskuna waxay ku fasireen macnaha caynkaasa in laga tilmaamayo waa misaalin doonaa bacdi shuraaxda ka mid ah ayaynu korka ka tilmaami doonaa insha allah macnaha labaad ee xadiiska soo gudagelaya waxay tahay yacni firaqa bidcada ama baadida dadka ugu yeedhaya ama mubtadicada ah ama ahlubidaca ah in iyagana laga fogaadana xadiidka waa laga qaadanaya sida looga qaadanayana waxay tahay waa cala sabiili awlaa kooxihii waxa weeye xagga markaa siyaasadda iyo xukunka isku hirdinayey ee isku laynayay ee u kala dheeraynayay in waxa weeye laga fogaado xadiidka marka macnaha laga qaatay waxaa kaloo cala sabiili awlaa laga qaadanaya sida mudnaanshaha badan kooxaha markaysaga marka ahlulbidaca ah ama alfiraqu daalla in iyagana laga dheeraadana xadiiska markaysa waxa waa laga daliishanaya dalaalada sida looga qaadanayaana waa cala sabiil awlaa waa sida mudnaanshaha badan mafhuum awlawiya ah, ayaa markaa lagaga qaadanaya marka fahamka in macnaha caynkaasa looga jeedo xadiidka ahlu cilmigu waa sheegeen aqwaal badan oo ay culammadu ku tilmaamayaan culamada raasikiinta ku sheegayaan ayaana jira alimaamu atabari maxamed ibnu jariir atabari raximah llah oo ka mid a a'immadii salafka saddex boqol iyo toban markay hijriyadu ahayd dhintay saddex boqol iyo toban markay hijriyadu ahayd dhintay waxa uu tilmaamay hadal uu leeyahay dadka haddii aynay imaam lahayn oo ay u kala baxaan markaysaga ilaa firaqin wa axzaab kooxa iyo marka markaysaga xisbiya ay u kala baxaan yacni waxa weeye qolana markaysaga kuma taageerayo oo qolana ma gacan siinayo qolana ma dhex galaayo waxaanu u dhex gelaynin khashyata alwuquuci min alismi ama min ashar baqasho uu ka baqanayo inuu shar ku dhaco daraaddeed ayaanu qolana yani marka aanu u gelayn oo marka isaga uga fogaanaya marka xadiidkii macnahaas ayuu ku fasiray culamada kale xadiiska sharaxday sidaas waxa weeye marka ibnu jariir atabari uu ku fasiray ayay iyaguna ama si lamid ay cabireen ama hadalkiisay soo naqliyeen oo ka raali noqdeen ama hadalkiisay soo naqliyeen oo ka raalli noqdeen xaafid ibnu xajar alcasqalaani kitaabkiisa fatxulbaariga macnahaas ayuu markaysaga kusoo naqlinaya u ka raalli noqonaya wakadalika markaysaa markaa saaxibu cumdati alqaari cayni isaguna waxa weeye kitaabkiisa uu bukhaariga ku sharxayo isaguna macnaha caynkaas ayuu ku taqriirinaya ku tilmaamaya shuraax kaleo iyaguna markaysaa markaa hadalladaas hadalkaas hadal shabaha iyaguna cabiray waa jiraan au ka mid yahay abulcabaas alqurtubi abulcabaas alqurtubi oo sharaxa muslimka uu ku sharxay almufhim lima ashkala min saxiixi muslim min culamaai qarni saabic waxa uu isaguna tilmaamaya macnaha caynkaasoo kalea buu tilmaamaya bale isagu wuxuu ka cabirayaa yejibu wuxuu odhanayaa waa waajib oo waxa weeye dadkii markay sidaa u qaybsamaan oo firaq iyo kooxa ay noqdaan waxaa waajiba inaanu qolona u abtirsanin ayaa waajiba buu odhanaya almufhim lima ashkala min saxiixi muslim maktabat muaalacu yaallaa ruuxii u baahan xadiiska sharxiisuu raajici sharxiisa ayuu raajici karaa marka wuxuu tilmaamayaa waxa waajib ah inaanu qolana intimaa ku samayno markaysaga iyaga yani marka aanu ku biirin ayaa ku waajibah ee dhammaan inuu ka dheeraado ayaa markaysaga waajib ku noqonaysa calaa kulli xaal waxaa marka looga jeedaa xukunkaas waa saddi daraa'ic waddooyinka mafsadada keenaya baa la awdayaa waddada mafsadada keenaysa ayaa markaysagaa la awdayaa sidaas aawadeed baa la yidhi factazil tilka alfiraqa kullaha yacni saas loo yidhi riwaayaadka qaarkooda xadiisku leeyahay oo saxiixa aan ku oolin laakiin culamada qaarku weeyeen waxa markaa ay sheegayaan fain kaana lilahi yowmaidin khaliifat falzamhu wailaa falharabu falharaba alharaba yacni nabigu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi haddii maalintaas ilaahay khaliifa ugu sugnaatay arlada khaliifo arlada ugu sugnaatay hadday jirto khaliifada laazim wailaa markaysaga waxaad markaa laazimtaa carar aad cararto yani laazim yani marka aad ka cararto marka ahlufitankaas iyo firaqaa dhammaantood aad ka cararto aad ka ictizaasho yani taas iyada ah yani marka waxaa la kaalay waxaynu garan karnaa saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam markii waxa weeye iyadoo khaliifadii xataa joogo yani laakiin fitan ay yimaadeen jamaahiirta saxaabadu waa ka dheeraadeen oo waa ka ictizaaleen oo waxa weeye markaysaga waxaan yani qolana laa mucaawiya inay soo raacin walaa caliba inay soo raacin jamaahiir asaxaaba waa ictizaaleen jamaahiir asaxaaba waa ictizaaleen taasi waxay dhacday iyadoo imaam sharciga yahay yani cali bnu abi aalib cali bnu abi aalib uu yahay imaamkii sharciga ahaa laakiin fitankii oo laga fogaanayo ayay markaysa waa taasina marka waxay tilmaamaysa marka almuhim wakti aan markaysaga khaliifa jirinna waa cala sabiil awlaa yani fitanka si ruux uga fogaado yani ashyaada caynkaas walow an tacada biasli shajaratin xataa yudrikaka almowt wa anta calaa dalik ahlu cilmiga markaysa waxa mucaasiriinta ah raasikhiintiina iyaguna macnaha caynkaasay tilmaameen waa markaysa waxaa maqasheen yani fatwada sheekh albani oo uu yidhi factazil tilka alfiraqa kullaha waxaa laga tilmaamayaa in waxa weeye dhammaan laga dheeraado oo aan marka isaga xisbi iyo koox toonna aan markaysa waxaa la gelin ahlu cilmiga kale raasikhiintiina mawduucaas cashiradada qaarkood baa iyadoo kollay nuquusha aan nas ahaan u akrinayno oo waxa weeye binas ama xuruuftooda aanu akrinayno mid walbana kitaabkay ku taallo iyo mujalladkay ku taallo iyo safxadday ku taallo aan sheegayno yacni marka aan ku soo naqlinay aan ku sheegnay marka ciddii u baahani tafsiilkeeda ashirada caynkaasay u noqon kartaa fasl lkhitaab fi xukmi lintimaa yani waxa weeye muxaadaraadka la yidhaahdo ayaa ciddii u baahan ay nuquusha ugu noqon kartaa safaxaadka iyo mawaadicda ay ku taallana waxa weeye halkaas ayuu ruuxu ka heli karaa dabeedna markaysaga wuxuu raajici karaa kutubta ay ku taallo waayo kutubtaa dhammaantood waa kutub la heli karo oo markaysaga makaatibteenna taalla markaa sidaas yada ah in waxa weeye ciddii u baahata ay samayso weeyaan wuxuu u baabaystay sheekhu alxadaru min ducaati adalaala in laga digtoonaado baadida kuwa dadka ugu yeedhaaya baadida kuwa dadka ugu yeedhaaya oo sheegista uu nebigu sheegayo sala allahu aleyh wasalam waa digis laga digaayo waa digis laga digaayo markuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam qawmun yahduuna bigayri hadyi tacrifu minhum watunkir wakada markuu yihi ducaatu ila abwaabi jahannama man ajaabahum ilayha kadafuu fiiha macno taxdiir baa markaysaga iskaga jira mujarad khabar markaysaga ma aha digis laga digaayo ayaa markaysaga wehelisa waxaa shuraxda qaarkood tilmaameen ducaatun cala abwaabi jahannam markay fasirayaan sida xaafid ibnu xajar waxa uu tilmaamay waa man kharaja fi طalab اlmulki min alkhawaariji wagayrihim ducaatun cala abwaabi jahannam waxaa looga jeedaa buu yidhi waa ciddii u baxday doonisay mulki yani markaa ama madaxtinimo doonayso ciddii u baxday oo dagaal markaysaga u samaysay oo u baxday ayaa markaysaga looga jeedaa buu yidhi min alkhawaariji wagayrihim hadday khawaarij tahay iyo hadday kayrkood tahayba kuma gaar yeelin oo keliya khawaarij ee wakayrihim buu raaciyey wakayrihim ayuu markaa raaciyey ruuxuna hadduu markaysaa markaa is yidhaahdo mulki un raadi oo mulki un doon oo markaysaa waxawaan yacani waddo kastaad ku heli karto ku doon yacni xataa waxa weeye haddii markaa ummadda markaysa markaa uu sukuumayo oo uu laynayo uma aaba yeelayo ilaa mulkigaa ka helaayo waayo mulkigu wuxuu iska leeyahay sakhrad buu iska leeyahay yani wuxuu iska leeyahay sakrad buu iska leeyahay ruuxa marka waxa weeye sakradda mulkigu ay qaado yani waxa weeye wuxuu ku daynaya marka isaga ma jirto wuxuu ku daynayaa ma jirto marka sidaas aawadeed yani fitan iyo masaa'ib badan ayuu markaysa marka gelaya walxadu calaa luzuumi jamacati lmuslimiina wa imaamihim yani taasna waa ka caddahay xadiiska oo waa kutusinaya waana markaysaga markaa tilmaanay sharax ijmaaliya oo good waa markaysaga tilmaamay alxubu fi llahi walbugdu fi llah cunwaanka shan iyo tobnaad ama baabka shan iyo tobnaad waa jacaylka ilaahay dartii laysku jeclaado iyo nacaybka ilaahay dartii cid lagu naco ilaahay dartii in cid lagu jeclaado iyo ilaahay dartii in cid lagu naco ayuu halkana u baabiyay ama kaga hadlaya oo ku baxsinaya fiida waxaa looga jeedaa sababiyo lagama tilmaamayo fiida dharfiya loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa fiida tacliil baa looga jeedaa sababiya looga jeeda alxubu fi اllah ay liajli اllah baa laga tilmaamaya dakhalat imra'atun innaara fii hiratin sida xadiidkii uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam gabadh baa waxay gashay naarta waxayna ku gashay fii hiratin ay min ajli hiratin ama liajli hiratin xabasatha bisaday xidhay daraadeed ayay naarta ku gashay bisada manay sii dayn yacni waxay cuntana ma siin ilaa ay gaajo u baktiday ilaa ay gaajo u baktiday abaalmarinteedu waxay noqotay in markaa in in naarta la geliyo in jahannamo la geliyo ayay abaalmarinteedu noqotay marka fiida waxaa looga jeeday saabiyaa loo jeeday tan waxa weeye xadiiska iyo ku soo aroortay baabkana uu sheekhu ku isticmaalayna sidaasaa looga jeeda xadiiska shan iyo tobnaada can ibni cabbaasin cabdullahi bni cabbaas waxaa xaakim iyo kayrkii ka soo wariyeen radia allahu tacaala canhu waxaa munaasiba ah in la yidhahdo radia allahu tacaala canhuma labadoodaba ilaaha raalliha ka noqdo cabdullahi iyo inankiisi cabdullaahi iyo aabihiibe cabdullahi iyo aabihii cabaas ba labadaba ilahay raalliha ka noqday qaala inuu yidhi qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yidhi liabi darin abi dar wuxuu ku yidhi ayu cura aliimaani adunuhu qaala awsaqu guntimaha iimaanka teebaa adunuhu waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi awsaqu ugu adayg badan marka macnuhu wuxuu udhacayaa an cura aliimaani awsaqu guntimaha iimaanka teebaa ugu adayg badan marka wuxuu ka shakiyey lafdigu ma awsaqu buu ahaa mise eray awsaqulla macno ah ayuu ahaa qaala wuxuu yidhi allahu warasuuluhu aclamu allahu ilaahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisa aclamu u aqoon badan oo cid kale oo dhan ba uga aqoon badan qaala wuxuu yidhi almuwaalaatu fi illaah waa in la ysku xidhiidhiyo oo las laysku jeclaado fi illaahi ilaahay dartii waalmucaadaatu fi illaah in la yskula colloobo fi illaahi ilaahay dartii oo cidda yacni camalfalka diinta iyo ku dhaqankeeda ku xun in la naco ama ciddii gaaliya munaafiqiina in lala colloobo oo la naco waalxubbu fi illaahi in ilaahay dartii cid lagu jeclaado waalbugdu fi llaahi in ilaahay dartii cid lagu naco rawahu lxaakimu xadiidka waxaa soo wariyay xaakim waabaraaniyu tabaraani waa soo wariyey wakayruhuma cid kaloo aan xaakim iyo abaraani ahayna waa soo warisay wa isnaaduhu waahin sanadkiisuna waa daciif oo bimacnaa waxa weeye dacfigiisu weliba uu daran yahay laakiin lahu shaahidun ha yeeshee xadiidku wuxuu leeyahay shaahid markhaati u markhaati kacaya min xadiisi ibni mascuudin xadiiska ibni mascuud shaahid ka mida buu leeyahay wa min xadiisi lbara ibni caazib iyo xadiiska bara ibni caazib marka keligii maaha xadiidkan iyo axaadiis kale oo la macno ah ayaa jirta qaala alalbaniyu sheekh albani waxa uu yidhi waa muxadiskii casrige faalxadiisu bimajmuuci turuqihi xadiisku marka duruqdiisi iyo laysu geeyo dariiqyada uu ku soo arooriyo asaaniidda uu ku yimi yarqaa waa gaadhayaa iyo waa u korayaa ilaa darajati alxasani cala alaqali ilaa darajatu alxasan buu gaadhayaa ugu yaraan haddaanu darajatu saxiixba gaadhin cala aqali waxay tilmaamaysaa inay dhici karto in la yidhahdo waa saxiixun ligayri insaan la yidhaahdaa inay dhici karto waxa fiicnayd axaadiista kale lafdigooda ee ka roonkan inuu markaysagaa matniga inoogu dhigo oo waxa weeye alfaadda kale ee ka roon yani ama ka quwada roon inuu marka waxa weeyaan matniga inoogu dhigo ayaa fiicnaan lahayd almuhim waxa uu sheikhu lalbani tilmaamay xadiidkani duruqda uu leeyahay ayaa isquweynaysa maaha dariiqan marka isaga yani waah uu ku tilmaamay inuu isagu marka waxaweeye jabri samaynaayo oo ama isagu kabmayo oo la kabayo ama isagu wax kabaayo ma aha waayo duruqda la ysku quweeyaa waa duruqda dacfigeedu aanu darayn waa dacfi munjabiraa la yidhaahdaa waa dacfi kabni kara yacni kaas yadaa weeye kuwa marka markaysagaa isku weeya laakiin dacfigu hadduu daran yahay yacni isagana lama quweeyo isaguna waxma quweeyo oo marka markaysagaa taas yacni markaa biirabiirada waxba ku keeni maayo biirabiirada laysku biirbiiriyo waxba ku keeni maayo marka calaa kulli xaal mawduucani waxa uu leeyahay shawaahid buu leeyahay waxaanu markaysa markaa tilmaamayaa axaadiista qaarkood inay sheegayso awsaqu cura aliimaani alxubu fi llahi walbugdu fi llah guntimaha iimaanka waxaa ugu adag yani marka ilahay dartii in cid lagu jeclaado ilahay dartiina cid lagu naco ilahay dartii cidda lagu jeclaanaya waa cid yani taacada ilaahay ku fiican oo iimaan iyo camal wanaagsan la timi oo yacni tadayunka iyo dhaqanka diinta ay ku dhaqmayso ku fiican ciddaas iyadaabaa ilaahay dartii lagu jeclaanaya cidda ilaahay dartii lagu nacayaana waa markaysagaa gaalada iyo munaafiqiinta waa la nacayaa waxaana waajiba in la naco laa tajidu qawma yu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum waxa uu ilaahay inoo sheegay yacni inaynay kulmaynin yacnii cid ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaysay inaynay haddana jeclaanaynin cid ilaah iyo rasuulkiisa khilaaftay cid ilaah iyo rasuulkiisa khilaaftay oo waxa weeye la collowday inayna jeclaanaynin ay necbaanayaan ayaa aayaddu sheegaysa walow ciddaasi haba ahaato ilaah iyo rasuulkiisa khilaaftay ee la collowday yacni dadka kuwa ugu dhowaanshaha badan ha noqdaane way la colloobayaan oo waa nacayaan oo waa ka fogaanayaan aabbayaashooda ha ahaadaan ama ubadkoodii ha ahaadaan ama walaaladooda ha ahaadaan ama raaskooda iyo jifidooda haba ahaadaanbe marka waxaa laga qaadanayaa in ciddii muxaadaad la timi oo ilaah iyo rasuulkiisa khilaaftay oo la collowday in la naco aan la jeclaan waxaana lagu nacaya liajli illah wa albugdu fi llah wey ilaahay dartii baa lagu nacaya waxaana waajiba ciddii iimaan iyo camal saalixa la timina in waxa weeye la jeclaado oo cidda marka waxa weeye mu'miniinta ah ee quman yagana in la jeclaado oo maxabo iyo jacayl ilaahay dartii lagu jeclaado ayaa waajiba ayaa waajiba waatuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam halaathun man kuna fiihi wajada bihina xalaawat aliimaan an yakuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah wa an yakraha an yacuuda fi lkufri bacda id anqadahu allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa fi nnaar xadiiska bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen oo saxiixaynka ku soo wariyeen min xadiisi anas ibni malik waxa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam saddex khaslo ruuxay ku sugayeen ama saddex sifo wuxuu saddexdaa sifo yacni sababteeda ku helayaa macaankii iimaankuu helayaa saddexdaa sifo waa maxay an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma waa inuu ilaahay iyo rasuulkiisa ka jecel yahay cid alla ciddii ka soo hadhay oo dhan waa inuu ilahay iyo rasuulkiisa ka jecel yahay oo ilahay iyo rasuulkiisa u jacayl badan yahay waa arrinka koowaad wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah waa inuu ruuxa jeclaado oo aanu u jeclaanin ilaahay dartii mooyaane wax kale aanu u jeclaan waa khaslada labaad ruuxu jeclaanayo liajli illah waa inuu u jeclaadaa wa an yakraha an yacuuda fi lkufri waa inuu nacaa inuu gaalnimo ku noqdo bacda id anqadahu allahu minhu markuu ilaahay ka badbaadiyey dabadeed gaalnimada kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar siduu u nacaayo in dab lagu rido oo kale ama naar lagu rido si la mida waa inuu u nacayaa inuu gaalnimo ku noqdo oo ku laabto saddexdaa khaslo ruux ay ku kulanto ee saddexdaa sifo markaa laga helo macaankii iimaanka waa haya macaankii iimaanka waa haya macaankaa iimaanka markuu ruuxu dareemona daacadu way u wanaagsanaanaysaa waa la macaanaanaysaa oo waa jeclaysanayaa waa ku dadaalayaa macsiyada iyo mukhaalafaduna waa la xumaanaysaa waa ka dheeraanaya saas aawadeed daacadii iyo wanaaggiibuu macaansanayaa uu jannada ku geli lahaa inuu khayr la yimaaduu macaansanayaa xataa haddii dareemaayo dhibta noocaas ah yacni waxa weeye wuxuu ku ilaawayaa wuxuu ku rabo ayuu ku ilaawayaa saas aawadeed kaanahu dhibaataba aanu markaisaga ku hayn kaanahu aanu dhibaataba yacni markaa ku haynin waidaa xallat alhidaayatu qalban nashidat lilcibaadati alacdaa'u siduu shaacirkiiba uu yidhi haddii hanuunku uu ruux markaa dego qalbi hadduu dego markaa hanuunku qalbi dego waxay u firinfircoonaadaan xubnuhu daacada ayay u firinfircoonaadaan daacadii ayay u firinfircoonaadaan saddexdaa sife ee xadiidku sheegaayo waa inuu ilaahay iyo rasuulkiisa u jacayl bataa cid kasta waa inuu ka jeclaadaa ilaah iyo rasuulkiisa taana waxaa ka dhalanaysa waa inuu daacadooda daaco kale oo dhan ka hormariyaa oo daacadooda waxa uu iyada ku ateecayo ilaah rasuulkiisa ku ateecayo waa inuu qadimaayo hormariyaa wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah waa inuu ruuxa jeclaadaayo ilahay dartii mooyaane aanu wax kale u jeclaan marka mawdic shaahid xadiiskan waxaa u munaasiba wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah marka ruuxa uu jeclaanayo waa inuu u jeclaada liajli illah ilahay dartii waa inuu jeclaada ilahay dartii waa inuu u jeclaadaa ruuxa u jeclaanayo waa inuu u jeclaadaa liajli illah ilahay dartii waa inuu u jeclaadaa nusuusta iyo adilada mawduuca ku soo aroortayna waa badan tahay laakiin bacdi ka mida waa ishaaray haddii waxa weeye jacaylka marka laga hadlaayo waxaa kala jira waxa la yidhaha alxubu maca allah iyo alxubu fi llah haddii cid lala tartan siiyo jacaylka ilaahay la jeclaanayo cid kale lala tartan siiyo oo lala jeclaado iyadu tan noocaasi waa mid xun weeye mid xun weeye oo waxay noqonaysaa in rabbi andaad loo yeelaayo xataa rasuulka marka la jeclaanayo waxaa loo jeclaanaya liajli illah ruuxu marka hore jacaylka wuxuu siinayaa allah buu siinayaa yani waxay tahay inuu allah jeclaado markuu allah jeclaaday jeclaadayba ciddii daacada ilaahay ku fiican oo dhan buu jeclaanaya rasuulka wuxuu u jeclaanaya inuu rasuulkiisii yahay rasuulkii ilaahay inuu yahay ayuu u jeclaanaya mu'miniinta markuu jeclaanayo ilaahay lama jeclaanaye liajli illah buu u jeclaanaya marka alxubu maca allah ma aha ee wa alxubu fi llah bay noqonaysaa oo jacaylka markaa waxa weeye rasuulka ama rususha iyo nebiyada iyo malaa'igta iyo mu'miniinta la jeclaanaya waxay ka farac tahay jacaylka ilaahay la jeclaaday jacaylka ilaahay la jeclaaday bay ka farac tahay waana shay macruufa ah hadduu ruux cid jeclaado ciddaa wixii xidhiidh iyo calaaqo lale oo dhan waa jeclaadaa waa arrin macruufa abiicahaan la yaqaan nin baa gabadh buu caashiqay gabadhii markuu jeclaaday ayaa gabadhu waxay ahayd gabadh madow jacaylku gabadhaa jeclaaday wuxuu la jeclaaday madow oo dhan waayo madowgaas heblaayaa wax wadaagaan markuu arko madowga buu heblaayo qub ay ku odhanaysaa qalbiga ya markaasuu gebiyey nin carbeed buu ahaayo uxibu lixubbiha sawaada xataa anii uxibu lixubbiha suuda alkilaabi buu yidhi jacaylkeedii waxaan la jeclaaday buu yidhi madowba madow oo dhan baa jeclaaday madowgu midabada kale iguma jiro ah, way iga duwanye wax kale iska daaye eeyada kuwa madmadow kuwa kale waa ka jeclahay buuna iguma jiraan sababtu siaa ugu jeclaaday maxay tahay waa calaaqada yar basiidka ama xidhiirka yar ee ka dhexeeya munaasabada yar ee ka dhaxaysa heblaayadu jeclaaday iyo yacni shaygan madow marka haddaynu garan karo yacni ruux markuu cid jeclaado ciddaa wixii xidhiidh lale inuu jeclaado imanka ruux hadduu bini aadama ruuxu jeclaado wuxuu jeclaanayaa qaraabadiisa iyo ehliyadiisana waa jeclaanaya waxay ka farac tahay jacaylku ruuxa jeclaaday waxaynu ujeednaa walilahi almasalu aclaa ilahay baa tusaalaha yani koraynta badan u sugnaaday jacaylka allah la jeclaada waxay keensanaysaa cid alla cidda daacada ilaahay ku fiican ruuxu inuu jeclaado ayay keensanaysaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk